intaa kadib marka wuxuu bilaabay kitaabu ahaarati dahaaradiibuu u kitaab yahay dahaaradiibuu ka bilaabay maxaa yeelay bacda towxiid salaada marka arkaanta islaamka ku xigta towxiidka salaadana miftaaxeedu ima furaheedu waa dahaaro xadiidkii nabiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu ahaa miftaaxu salaati aduhuur ayb salaadda furaheedu waa dahaaro dahaaradii marka waa in iyada la sheego ayb saa darteed marka kitaabu dahaara buu ka bilaabay kitaabna waxaa la yidhaahdaa wixii abwaab fara badan jamciyo dahaaradu marka waa baabab badan tahay baababkaa marka laysu geeyo waxa jamciyo kor ka haystaa kitaab la yidhaahdaa ayb dahaarana marka maxaa la yidhaahdaa dahaarada tacriifka ugu gaaban ugu sahlan waxaa weeyaan sida tacriifka alimaamu nawowi majmuuca uu sheegay oo wuxuu yidhi dahaaradu curfiga fuqahada waxay ku tahay izaalatu xadathin aw najasin aw maa fii macnaahumaa wa calaa suuratihimaa isaalatu xadathin aw najasin xadath in layska zuuliyo najaas ama najaas layska zuuliyo xadadkii marka mid weyn iyo mid yar u noqon karaa wax qubays waajibiye wax weyse waajibiye najaasaduna waaba najaaso iyada ayb xadas iska zuulintiisa ama najaasada zuulinteeda ayaa dahaaro la yidhaahdaa aw maa fii macnaahumaa ama wixii isaalada macnaheeda wato tayamumkii iyo waxaasuu rabaa inuu soo geliyo yani ila tayamumku macna alisaalo wataa biyobayuusan ahaanin laakiin xadadkii ayaa isagoo uu taagan yahay waxaa lagu banaysanayaa salaad ayb aw maa fii macnaahumaa wa calaa suuratihimaa suuradahooda leh ayb waa tacriifka ugu gaaban kuwa kale warkoodu aada u tiro badan yahan iftiraasaad badan iyo quyuudaad iyo waxbay wataan kan baas ugu sahlan alطahaaratu isaalatu xadaثin aw najasin aw maa fii macnaahuma w calaa suuratihima xada in layska zuuliyo ama najaas layska zuuliyaa dahaaro la yidhaahdaa xada iyo najaas xada waa maxay waa wixii adiga weyse kugu waajibiyo najaasana ma qubaysku ugu waajibiye najaasana waa waxyaabaha uu gadaal ka sheegi doono ou tirin doono ayb baabkan marka dahaarada marka la joogo dahaaradu waxay leedahay maqaasid iyo wasaa'il maqaasidda dahaarada afar shay wey waana waxa kitaabu dahaara dhan abwaabta uu ku saabsan yahay badanaa kuwaas afar shay marka waa maqaasidu dahaara leedahay alwuduu'u waalguslu watayamumu wa isaalatu najaasati qasadka dahaarada laga rabaa waa sidaas waa weyso yani markaad adiga dahaaro qaadanayso waxaa u dahaaro qaadanaysa inaad ama weysaysato ama qubaysato ama tayamum la timaado ama najaas meel kaaga taal aad zuulisid jirka ama dharka ama makaanka maqaasidu dahaara kuwaas la yidhaha marka afartaas waa alwuduu'u waalguslu waatayamumu wa isaalat najaasati wasaa'il bay dahaaradu leedahay marka intaaba maqaasidii wasaa'ilna waa leedahay wasaa'il loo maro ayay dahaaradu leedahay wasaa'ishaasi waxaa weeyaan almaau biyaha koow aturaabu daahiru ciidda daahirka turaabta wa xajaru listinjaa'i dhagaxa lagu istijoonaayo waa wasiilo dahaaro lagu gaaro iyo wa aalatu dabqi magdaynta iyo maqaarka marka la magdeeyo baktiga maqaarkiisa marka la hoolo oo la magdeeyo magdayntaas aalada loo isticmaalo iyadana waa wasiilo dahaaro lagu gaaro oo balaqyada iyo uga gogoynaysid aaladaas aa isticmaalaysa afartaasna waa wasaa'il wasaa'ilu tahaara kuwaa la idhahda wasaaishu marka iyagana wasaa'il lagu sii gaaray yeelan karaanoo oo awaanidii baa marka ka mid a wasaa'ilulwasaa'il waxaa weeyaan weelka aad isticmaalayso ood biyaha ku shubayso ama u isticmaalayso dahaarada iyo ijtihaadka ijtihaadkuna waa wasiilo lagu gaaro yacnii waxaa weeyaan biyahani maa daahir miya mase najaas miya ijtihaadka ku saabsan waa wasiilatlwasiilahu biyihii oo wasiilaha baa lagu sii gaarayaa ijtihaadka waa awaanida iyo ijtihaadka labadaasna waa lwasaail daharada marka marka la daraaseynayo maskaxdaada inay intaa ku jirto waa lagama maarmaan maqaasid afara ah, wasaa'il iyaguna afar ah iyo laba oo wasaa'ilulwasaa'il ayb wuxuu ka bilaabay marka wasaaisha dahaarada lagu gaaro maqsuudka dahaarada wasaaisha lagu gaaro kan ugu qaalibsano ugu badan oo maxaa dahaaro lagu gaaraa biyo biyaha asala waa marka waxaa hadda uu ka hadlaya marka baabu anwaacu lmiyaahi buu yidhi marka biyihii buu ka bilaabay maadaama ay biyuhu iyagu ay yihiin asal ayb maqaasidii marka intaan u gelin horta maxaa maqaasidaas ku gaaraysaa biyaa ugu horeeyo qofku markuu dahaaro bilaabaya biyo horta inuu hayo haddii la waaye marka biyahaasina turaab iyo wax kaloo aadayaan anwaacu lmiyaahi biyihii noocyadooda almiyaahu alatii yajuusu tadhiiru biha sabcun almiyaahu biyaha allatii biyaha oo yajuusu uu bannaan yahay atadhiiru daahirin bihaa iyaga lagu daahiriyo wax lagu daahiriyo biyuhu ay bannaan yihiin sabcu miyaahin toddoba biyood yajuusu hunaa macnaa yasixu macnaa yajuusu hunaa yasixu almiyaahu biyaha alatii biyaha oo yajuusu ay yasixu ou ansaxayo atadhiiru ku daahirin bihaa iyada wax lagu daahiriyo biyaha in wax lagu daahiriyaa ay ansaxayaan sabcu miyaahin toddoba biyood wa maa u samaai samada biyaha ka yimaada waa roobka wa maa-ul badda biyaheedu markii nabiga la weydiiyey waa ka yidhi watahuuru maauhu alxillu meytatuhu wa maau nahri webiga biyihiisa oo allah marka biyaha webiga yacni fii maqaami alimtinaan ayuu ilaahay noogu sheegay marka shay aan dahaaro gelinna ilaahay nooguma mana sheeganayo wamaau lbi'ri ceelka biyihiisa bi'ri budaaca markii nebiga la weydiiyey waa kii yidhi marka ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay-un ceelkaa biyihiisa marka la su'aalay wamaa'ul cayni isha biyaheeda biyaha marka isha dureerayso oo qulqulayso wamaau salji barafka biyihiisa barafku asal biyow ahaa hadduu dhalaalo oo uu biyo noqdo waa biyo lagu dahaaro qaadan kara ila weli waa biye wamaau lbardi qabowga biyihiisa biyaha qabowgana waa biyaha dhadada ku imaada haddii meel lagu ururiyo waa biyo asalkoodu waa un kor wax ka yimid uma almiyaahu intaa marka waa iska lmiyaah axkaamtii marka biyaha hadda marka wuxuu qaybinayaa taqsiimu lmiyaahi biictibaari axkaamiha axkaamteeda marka la fiiriyo biyaha axkaamtooda marka la fiiriyo inta qaybood ay u qaybsanto ayb uma almiyaahu biyihii calaa arbacati aqsaamin afar qaybood korkooday ahaadeen oo yihiin biyuhu marka waa afar qayb taqsiimaadka uu sheegayo marka waa kana haddu waa bilaabay uma almiyaahu biyihii calaa arbacati aqsaamin weeyaan afar qaybood korkood daahirun mudahirun daahirun biyeyskood daahir u ah mudahirun hayrkoodna daahiriyo hayru makruuhin aan la karaahaysanin kuwa la karaahaysta aan ahayn isticmaaluhu isticmaalkoodana aan makruuh ahayn qaybkii koowaad wa huwa isagu kaasi almaau lmutlaqu weeyaan biyihii la idlaaqo la sii daayey maxaa laga idlaaqay oo laga sii daayey can qaydin qeyd baa laga sii daayey maa lmulaq almaau lmutlaq wuxuu ka saarayaa meesha wax magacii biyanimoba ka baxay daad biyo ay ku yaallaan weel ku shubto waa maxay waxaan waa biyo baar kadib markaad liin ku meerto oy dadku saas u feeriyaan waa maxay meeshaan maxaa ku jiro biyaha ku jira ma la dhahaayo haddii xataa biyo la dhaho qeyd waa in lagu daran biyo liinaa ku jiraa laleeyahay bis waa ka baxeen marka maaulmudlaq waxyaabahaasoo kaleo marka ku saaraya waa in magacii biyanimada ay weli wataan daahirun iyo mudahirunna farqiga u dhexeeya waxaa weeyaan daahir iskiisou daahir u yahay oo qofku ama hadduu cabo iyo haddii wax ku karsado intaba waa leeyahay mudahirun marka la yidhaahdana mudahirun hayrahu heyrkiis buu dahiriyaa isagana waa daahir wax kana waa lagu daahirsan karaa mudahir marka daahir saasay kaleyihiin ayb hayru makruuhin isticmaaluhuna in iyagoo saa ay yihiin haddana kuwa waxaa jiri kara leeyahay in la isticmaala laga fiican yahay ayb oo la nacaayo kuwan marka lama nicin isticmaalkoodana ayb wa huwa almaau waa biyaha almutlaqu la sii daayey almunfaku can ilqeyd qeyd laga sii daayey biyo saas aan la dhehaynin biyo qaydku marka waa qeyd laasim iyo qeyd oo wax u kala baxaa iyo qeyd oo munfaki ah qeyd wixii ka baxsan karo iyo qeyd laasim ah biyaha leynta lagu miiro kale waa qeyd iska laasimu alqayd lmunfaku wax dhiba mala asaga waa kan biyaha laguu keeno biyahan waxaan inta ku jira waa maxa biyo ceel biyo ceelaa layidhi ceelku waa iska qeyd munfaki ah maaha qeyd oo wax dhibaaya maahawa huwa almaau lmutlaqu weeyaan wa daahirun qeybka labaaduu galay marka wa daahirun daahir ku biyeyskoo daahir waa mudahirun wax dahiriyo ayb makruuhun la nacaayo isticmaaluhu isticmaalkiisa la nacayo wa huwa almaau waa biyaha almushamasu la qorraxeeyey beled kulayl badan weel macdan a biyaha inta lagu shubay qoraxdu kululaysay oo sidaas ku kululaaday baa wuxuu leeyahay waa makruuh in la isticmaalo ayb ayb karaahadaa marka uu sheegayana karaah waxa weeyaan shaaficiyada marka iyagu ay doorteen awjuhdooda laakiin wejka daciifka waaye iyagu ay yidhaahdaan baa saxiixa oo waa maxay waxba inaysan karaaha ahayn bal alimaamu nawowi wuxuu doortay xadiidka ku soo aroorayna biitifaaqi almuxadisiin waa daciifuu yidhi aharka cumar laga wariyey laftirkiisa biitifaaqi almuxadisiin waa daciif cudur baris iyo waxaasay keenaanna wuxuu yidhi dadka adibada ee mutakhasisiinta kuwa ah wax laga maqlayo ka sugnaaday ma ahan binaan calaa dalika waa in la jasmiyaa buu yidhi inaysan karaaha ahayn majmuuca alimaam nawowi sharculmuadabka saasuu yidhi saasaana marka ay tahay alimaamu shaafici isaga laftirkiisa karaahadeeda wuxuu ku xiray hadday cudur keenayaan ayuu ku xiray bayhaqi baa marka sidaas naqli saxiixa sanad saxiixa shaafici uga soo wariyey kitaabul umkana marka naqli ku yaallow kaasuu marka alimaamu nawowi wax ku dhisay walidaalika marka biyaha haddii la qoraxeeyo weel macdana lagu qoraxeeyo beled kululna ay yaallaan wax karaaha ama ah in la isticmaalo ka labaad marka wa daahirun weeyaan biyo daahir ah mudahirun wax daahirin karo makruuhun isticmaaluhu isticmaalkiisa se la kahday oo la kahanayo marka iyaga laftirkooda qof haddii uu khilaafo uu ku dahaaro qaato waxay leeyihiin wax laga fiican yahu sameeye laakiin dahaaro waa ku xasilay lama diidana eedataas ile daahirun wa mudahirun buu soo yidhi laakiin waa laga fiican yahay isticmaalkeeda iyo waxyaabahaas <clears throat> weyaan iyo lagama fiicna waxa laysku haya inaan laga fiicnayn baana min xayu daliil xoog badan nooca saddexaad wa daahirun biyo daahira hayru mudahirin iyaga iskood waa u daahir laakiin waxba ma daahiriyaan wa huwa almaau marka daahir hayru mudahir laba waxyaabood buu ku sheegi doonaa laba nooc biyo mustacmala iyo biyo shay daahira ku doorsoomay labadaasuu ku sheegibiyaha mustacmalka marka maxaa la yidhaahdaa waa biyo loo isticmaalay dahaaro farad ah biyo dahaaro farad ah inta loo isticmaalay meel lagu gororiyey haddana mar labaad in la isticmaalo faniin biyo u gaaray iyo waxaas mustacmalkaas waxaas ma ahan qofkii maalan daarow qaatay biyihii uu ku daaro qaatay meel ku gororiyey baaf korkiisuu ku weysaystay maalan biyahaas mar labaad haddana in la isticmaalo ma lagu daahirsan karaa ma lagu daaharo qaadan karaa mayay leeyihiin ayb laakiin iskood waa u daahiro hadda meeshay kaa gaaraan mustacmalku waa najaasaa gaartay ma la dhahayo biyo nin kusoo weyse qaata uu kugu shaatiga kaaga firdhiya waxba najaas ma aha laakiin biyahaas dahaaro labaad oo farad o ah maya looma isticmaali karo ayb miday sheegayaan marka taas axaadiidta ay u deliishadaanna waxaa ka mid ah ida stayqada axadukum min manaamihi falaa yaqmis yadahu fil inaa inaagana waxay leeyihiin weelashuna waa weelashoodu weelal yaryaroo biyo weel yaroo jilmadii wax lamiday biyaha ugu jiri jireen marka qofka intuu soo kaco faraha gelinino maxaa yeelay marka eh, waxaa loo diidayaa bay leeyihiin inay wasakhoobaan oy qofkii isticmaali lahaa uu ka halaabo oo marka yacni isticmaalkiisu uu ka xero aduu adilo marka fahamkeedu ou iska ama cumuumaad ah yaa u badan waxyaabaha marka ay u cuskanayaan iyo iyagoo dhahaya laftirkooda biyahaas qeydkii waa ka eh, itlaaqii waa ka baxeen oo haddii biyihii meel lagu gororiyo waxaan waa maxay haddii layraa biyo wasaq waayaa laleeyahay qeyd baa soo galay ay dhahayaan marka maa un maba ahanba ayb qeybka labaadna marka waxaa weeyaan biyo shay daahira lagu dhex daray oo midabkii dhadhankii urkii ka doorsoomay kuwaas iyaguna waa biyo iskood daahir u ah laakiin waxba lagu daahirsan karin biyihii haddii caano lagu kor daro ay caddaadaan liim baa lagu daray midabkiibaa isbedelay dhadhankiibaa isbedelay urkiibaa isbedelay kuwaasoo kale waxaa weeyaan ma lagu dahaaro qaadan kara laakiin najaas maaha waa daahir waa kuwaa la cabaaya labadaasu marka wuxuu dhihi doonaa daahirun hayru mudahirin labadaas noocuu ka bixinaya marka wa daahirun biyo daahira hayru mudahirin aan iyagu wax daahirinin wahuwa almaau waa biyihii almustacmalu la isticmaalay ayb fii dahaarati fardin lagu dhex isticmaalay xadat yaa layskaga yskaga rafciyey ama najaasa lagu zuuliyey ayb iyo walmutagayiru weeyaan kan doorsoomay bimaa ku doorsoomay shay khaalaqahu dheehay oo min adaahiraati waxyaabaha daahiraadka ah min adaahiraati xaal uu maagu daahiraadka ka mid yahay yahay ayb shay daahiraadka ka mida wixii ay dheeheen doorsoomayna tagayurka marka xaggaa laga fiiriyaa saddex alطacmu wallownu iyo wariixu urka iyo dhadhanka iyo iyo midabka saddexdaasaa tagayurka laga fiiriya ijmaac baana ku guntamo haddii shay yacni biyuhu ay isku bedelaan wax ku darmay midabkii iyo dhadhankii urkii ay iska bedelaan ijmaac waxaa ah markaas inaan dahaaro aanay gelin tagayurka marka saddexdan ijmaaca ayaa ictibaar ayaa loo cuskanaya taayurkaa marka biyuhu marka hadday doorsoomaan takhayurku waxyaabo badan baa keeni karo laba inaad kala caddaysato ka fiirsato shay biyuhu aynan ka maarmin inay ku doorsoomeen wax biyaha aan ka maa aynan ka maarmaynin ayay ku doorsoomeen maxaa ka mida maalan biyihii meel bay isaga jiraan cagaaraa ku dhashay duxlub algaa ku dhashay cagaarkaasi marka waxaa laga yaabaa midabkii biyihii iyo waxbuu bedele ama urkii iyo waxbaa laga yaabaa marka inuu saamayn ku yeeshay taqayurkaas dhib ma laha maxaa yeele waxaasi biyey u yihiin biyaha haddii meel lagu shubana cagaarkaas maba laga wey kara shay marka biyaha aanu aynan ka deeqtoonaan karin wey ayb waxaa la mida shay mujaawir lahay biyihii ku doorsoomeen biyihii marka kanaalay maraan geesaha marka caws iyo waxbaa ka baxbaxay cawskaas laamihiisii baa biyihii marka soo dhex galay xoogaa marka ur iyo waxbay kaba bedeleen dhib maleh kaas waa marka tagayur oo mujaawir uu keenay ayb ee tagayurka marka la ictibaarinaya la diidaya waxay tahay wax biyuhuna ka maarmaan inay ku doorsoomaan ayb shay ama lagu shubay ama markaa yacnii lagu qasay oo la dhexgeliyey kuwayaalkaas waa marka kuwa uu tagayurka waa ku dhacay marka la dhihi kara taas taana marka kutubaha mudawalka iyagu qaydaday kusii daraan tagayurkawalmutagayiru midka doorsoomay bimaa ku doorsoomay shay khaaladahu dheehay khaalad marka dheehay marka mujaawirkii iyo kii biyaha aynan ka maarmaynin iyo waa baxayaan dhib male ay tagayurkooda oo min adaahiraati daahiraadkii ka mida wamaa biyo kii noocii afaraad ee biyaha waay wamaa biyo najisun najaas ah biyo najaas ah ayb daahirna maaha iskood mudahirna maahano marka lama <coughs> waxba ma daahirin karaan iyaga iskood iyaguna daahir uma ahan wa huwa biyaha marka najaasada waa marka biyaheena wa huwa aladii waa kan xallad ay degtay fiihi isaga dhexdiisa najaasatu najaase ay degtay waalxaal huwa isaguna duuna alqulatayni uu ka yaryahay waa wixii najaasa ay ku dhacday qulataynna uu ka yaryahay najaasaduna waxaa shardi ah inay tahay wax la arki karo wixii aan la arki karin oo ishuba aynan qaban karin waa macfi waa macfuun canhu waa layska cafiyey laakiin biyihi najaasadii ishu ay qaban karto hadday biyuhu ku dhacdo wa huwa biyuhuna duuna alqulatayni qulatayn ay ka yaryihiin qulatayn waa laba boqol iyo lix toban liitar meelahaas biyihi ku dhowaad aduu fuusto iyo wax yar laba boqol iyo toban iyo lix liitar waa qulataynku biyihii marka qulatayn ka yar ee najaas ay degtay yaa waxaa weeyaan biyaha najaasada taas waa najaasana la arki karo xadiidkii marka waxay u qabsanayaan idaa balaga almaau qulatayni lam yaxmil ilkhabar biyuhu hadday qulatayn gaaraan najaas ma xambaarayaan waa ka adag yihiin xadiidkaasay marka u qabsadeen biyaha marka qaliil iyo kaiiray u kala saareen shaaficiyada waana sida loo badan yahay qaliil iyo kaiir biyo yar iyo biyo badan xad maxaa u noqonayana alqaliilu waa maa kaana duuna alqulatayni wixii ah kaiirna waa maxay wixii qulatayn gaaray ka badan aqwaal kaloo marka culammada qaar aan yar iyo badnaan ictibaarinin waa jiraan oo iyagu biyaha tagayur unbaa muhiimay dhahayaan kaasaana marka wax aan ku dhisaynaa ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan ina almaaa dahuurun laa yunajisuhu shayun bayna qolooyinkaas qabsadaan shaaficiyaduna waxay leeyihiin ina almaaa cumuum baa ku jiro idaa balaqa almaau qullataynna khusuus baa ku jiro yuxmalu alcaamu cala alkhaas oo waxay leeyihin labadaa xadiis mid walba caamun min wejhin khaasun min wejhin kitaabka kalean ku arki doonnaa marka la miaalinayo shaygu hadduu dhinac caam ka yahay dhinacna khaas ka yahay naska kalena ee mucaaridaya uu dhinac caam ka yahay dhinacna khaas ka yahay dhinaca uu kan caamka ka yahay ka kale dhinacuu khaaska ka yaha lagu xambaaraa kan dhinacuu caamka ka yahayna ka kale dhinacuu khaaska ka yaha lagu xambaaraya saasaana marka ay ku dhammaanaysaa qullitaynkaasayna markay ictibaariyeen binnasi bayna ku ictibaariyeen wa huwa aladii wa huwa biyaha najaasada alladii kii weeyaan biyihii xallad ay degtay fiihi isaga dhexdiisa najaasatu najaase ay degtay walxaal huwa isaguna duuna alqulatayni qulatayn uu ka yeeryahay aw amase kaana qulatayni qulatayn buu ahaadayba biyahay najaastu degtay fatahayara markaas u doorsoomay qulatayn waa dhammaan laakiin waa isbedeleen midabkii najaas baa ku dhacday dhadhankii urkii iyo midabkii baa ka bedelmay bis najaas waay marka qulataynku isaga marka takhayuraa loo shardinayaa maa duuna alqulataynina ama ha isbedelo ama younan isbedelin mar hadday najaas ku dhacdo waa u dhammaatay limafhuumi xadiidi ibni cumar idaa balaqa almaau qulatayn lam yaxmil alkhabas mafhuumkiisu waa maxay haddaynan dhammayn najaasta waa qaadayaan waay marka mafhuumkiisuwalqulataani <clears throat> marka najaasadiina marka biyihii najaasada saasuu kugu sheegay wahuwa aladii waa kan xallat fiihi ay degtay dhexdiisa najaasatu najaaso wa huwa walcaal huwa isaguna duuna alqulatayni uu ka yeeryahay aw kaana qulatayni ama qulatayn buu ahaa fatahayara markaasuu doorsoomay biyihii marka hadday najaasoobaan dib ma loo daahirin karaa iyaga waa la daahirin karaa haddii biyo inta laga buuxiyo la badiyo oo biyo badan laga dhigo oo urkii iyo dhadankii iyo midabkii waxaas isbedelaan dahaari kusoo noqonayile wasfigii baa laga gooyey waxa looga gooyeyna waa biyo wax kale ma aha wlqulataani qulataynkuna khamsu miati ritlin ama ratlin raad in la kordhigaana fiicanay dhahan waalqullataani qullateynku labada qullo khamsumiati ratlin shan boqol oo rodol waa bilbaqdaadiyi rodolka baqdaadiga ah taqriiban marka la dhadhoweeyo taxdiid iyo taqriib baa jira taqriibku waa hadday wax yar ku darmaan iyo dhib ma laha waa taqriibi taxdiidkuna waa wax marka aan la dhaafi karin lagana hoosmarin karin cala al asaxi wejka asaxa markaan qabanno saxiix iyo asax ereygan haddaad maqasho madhabka dhexdiisa waxa laga hadlaa horta waa awjuh maaha aqwaasha shaafici ma aha calal asaxi markuu leeyahy marka asxaabtii shaaficiyada qolitaynka taxdiidkiisu ama dhadhaweyntiisa isku khilaafeenoo wejka ugu asaxnimada badan marka uu asxaabtu leedahay kan waayo ka wada ayb asax marka la yidhaahdana waxaa ka soo horjeedo wejka ka soo horjeeda waa xoog badan yahi isaga laftirkiisa ile asax waxaa ka soo horjeeda saxiix soo ma fahmin laakiin haddii la dhaho saxiix saa waa ka duwan tahay cala saxiixi marka la yidhaahdo iyo calal asaxi waa kala duwan yihin calal asaxi marka la yidhahdo wejka ka soo horjeeda xoog bau qabaa laftirkiisa laakiin kana ka xoog badan cala saxiixi marka la yidhaahdana wejka ka horjeeda waa ebe adhar iyo haddaa ku dhex aragto kitaabka ama madhabkana adhar iyo mashhuurna aqwaasha shaaficiga iskale marka lagu yidhaahdo saas waayo xukunkan calal adhari labada qowlee shaafici kan adharka ah waa ay ka wadaan adhar marka la cabirana muqaabilkiisu xoog buu leeyahy waa daahir isaga laftirkiis ma sahlana soo ma garana almashhuur haddii la isticmaalana calalmashhuuri la yidhaahdana qowlka kale ka soo horjeeda shaafici uu leeyahay waa qowl fii gaayati dacfi ku jirariiqna marka madhabka markay xikaayoonayaan warka shaafici iyo la xikaayoonaya dariiqay isticmaalaan calaa kullin marka calal asaxi markuu leey asxaabtii shaaficiyada waxay isku khilaafeen qullataynka wejka asaxnimada badanna saan waayuu leeyahay markayb biyihii marka afartaas qaybood buu u qeybiyey daahirun mudahirun hayru makruuhin isticmaaluhu kuwaas waxaa weeyaan almaa lmutlaq daahirun mudahirun makruuhun isticmaaluhu wuxuu yidhi almaa lmushamas waana laga xoog badan yahay kan saddexaadna daahirun hayru mudahirin laba noocoo biyaa buu ku sheegay mustacmalka dahaaro farada biyihii loo isticmaalay ama najaasba laysaga zuuliyey iyo biyo shay daahira uu ku dhacay oo ku dhex darmay oo markaasi uu midabkii iyo dhadankii warkii waxa ay ka bedelmeen nooca afaraadee biyaha waa maa un najis biyaha najaasadana waxaa weeyaan biyihii ay najaas ku dhacday ayagoo qolliteen ka yar ama qolliteen bay dhan yihiin laakiin waa doorsoomeen qulataynka isaga marka takhayuraa loo shardinayaa maa duuna alqulataynna waxba looma shardinayo hadday najaasta ku dhacdo waataa najaasta la sheegaayana tee waaye maa yudrikuhu daraf najaastu isha ay qaban karto amaa wax aan la arkaynin waa layska cafiyey